ilaa rasulka ahlulbeydtay karaamoyo koodiyan gaabey wa bayaani fadlihim fadli ahli lbeyti ahlulbeytkaas fadligooda cadeentisnan baabwa baabu ikraami ahlibeyti rasuuli ilahi sala allahu alay slam ilahi rasulka ahlulbeytkay ahlulbeytkaas karaamoyo sheeyen baabey wa bayaani fadlihim wa baabu bayaani fadlihim fadli ahli lbeyti ahlulbeytkaas fadligooda cadeeyo sheeyen baabey qaala llahu tacaala ilahay mayka ka goray inamaa inkalmaane yuriid llahu ilahay may dooney liyudhiba huwa ala ini tabiyo cankum isin egin arijsa yani wa kay yani inisin kutabiya doone ahl lbeyti ya ahl lbeyti beeski helkiisiyo wayudahira ala dahirokum isin dahiro tadhiran dahiro yani isin kudahiriya doone wa ya inama inkalmaane yurid llahu ilahay may doone liyudhiba ini tabiyo cankum isin egin arijsa yani quronki inisin kutabiya fade ahl lbeyti ya ahl lbeyti beeski helkiisiyo wayudahira waan yudahira ilahay dahiro kumisinsan dahiriya fade tadhiran dahiro yani san dahiriya doona waqala lahu tacaala ilahay nay kagoolay noohay waman yucadim lankiwinayo shacaair allahi shacaaira diinillahi ilahay diinshay calaamaadkay lankiwinayo fa inaha ina alkhaslata khasladeede oo winayow kaase min taqwa lqulubi qalbiyaalo obsadoodiya kumidata yahay fa inaha ina alkhaslata min taqwa lqulubi qalbiyaalo obsadoodiya kumidata waruya may la weriyey an yazid bin uxaya hadana yazid bin uxaya may lakuriyey gaala yazid nika gol indalagto ana ani wa xusein bin sabrata yatabni wacamro bnu muslimin yani iyo banayhi ilaa zayd bin arkam yantabni radi allahu tacaala canhum yo dhon alagraalaada falama jalasna marki fadheene ilah ila zayd zayd bin arkam markin fadheeni ya gaala xusein xusein onilajari lah lizeednay ngaray lawalahi dhaarday kad lagita lakulunti ya zayd zaydo hayran hayr yalakulunti hayr kaas oo kasiiran far badan yalakulunti may wali ra-ayta aragday rasuulalahi aragdi sala allahu alayhi wasalam wasamicta adeegday xadiisahu xadiisa rasuuli adeegdi wagazawta duulay macahu maca nabiy nabo macisha dulmaad labati wasalayta tukutay kalfahu kalfa nabiy naboga yani gadaalshee katukutay rasuulka imaamka inagda gadaalshee katukuti lawalahi akdhaarday kad lagita lakulunta hiya zaydu zeedo hayran hayr hayrkaas oo kasiiran far badan lakulunta xaditnaa nin sheekoy ya zayd zaydow nin sheekoy ma samicta waladegdi nin sheeg min rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkashe waladkudegdi nin sheeg qaala zaydun zayd may kagolay ya mna walaalkay wiilkiisiyo walahi agdhaarday lagad kabirat sini deeday wiinati wagaduma hormaray ahdi zamankayn hormaray cumrigay hormaray wanasiitu hilmaamay bacl ladi ki bacli sheegyo hilmaamay kuntu an haaday ai ana nixibjawaaday min rasuuli ilah sala allahu alayhi wasalam ilah rasulka yani sheegdiyaay famaagi xadastu an sheekoy kumisinsi sheekoy fakbalo akbala wamaagi laa uhadisu an sheekoy nina falaa tukalifo ma shagaytan nianahi yani maaga suge inkama shagayteen uma kaala zaydun zayd may kagolay kama rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheegumay yawman fi yawmin maalinto yagumi fina dhaadan yagumi khadiban ala kawni khadiban alaki khudbak yaw bimai bimain dawto biis iyakagumi waayo dacaa lakamagaawa kuman kuma lakamagaawa biyoye ada rugdo magaashale dawta oo biki jara magaasheeb yaniye yani kuma leeraw meela surumi kumagaas oo dawtaas magaas oo bayna maka walmadina maki madina dhasi ahaad faamida huwa rasuulka allaha taala ilahi mahdi watanahuwa rasuulka mani aleyh alalahi wawacada rasuulka wacdi anaasa wacdi wadakara nabiy nawa hasuusiye anaasa dadka hasuusi uma qaala nabiy nawa gole ama bacdu bad bacd almadkuuri alaa hooyaay ayuha annaasu dadow kuwaan eho fa inamaa inkalmahane anaana basharun binaadan i ahaa yuushiku may dhowa an yaatiya ini kooyo rasuulu rabbi rabigay rasuulki hadirkidi oo malakulmoode kooyo iya dhow fa ujiiba anaanin ireeda jiiwaanaana taarikon kiku tabo yahafikum dhadinga sinku tabe sakalayni lama oo olosya sinku tabe awaluhuma awalu sakalayni lamada uleeske koosho may buwa kitaabullahi ilahi kitaab shay waay fihi fi lkitaabi akasugnaaday alhudaa hanuun kamil e wanur nur taame lankirahoob nur taame helaw yakasugnaadi fakuduu gobsadaa bikitaabillahi ilahay kitaabshay gobsada wastamtiku gobso dalaba bi bilkitaabi kitaabna gobso dalaba dadkana gobsada dhaha faxasa huwa rasuulka booriyay calaa kitaabillahi ilahay kitaabshay dadka boori calaa akdi kitaabillahi ilahay kitaabshay gobsashadiisa ka boori warakaba huwa rasuulka jeeraysiye fihi fi akdi lkitaabi kitaabka gobsadooshayadad jeeraysi uma qaala nabiyuna umay kagolay waahlu beyti ahlu beytkayna udakiru waaniyaykum isin allaha ilahay asinkasuusiye fi ahli beyti ahlu beytkayna ilahay asinkasuusiye kana nagi wilib udakiru xasuusiyakum isin allaha ilahay asinkasuusiye fi ahli beyti ahlu beytka ilahay asinkasuusiye faqaala xusaynun xuseyn may kagolay lah yani lahu lizaydin may ngaray waman ahlu beytihi beyt nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ahlu beytkay ayuu ya zayd zeedo alaysa nisaauhu nisaa nabi naba zawjiyaashe min ahli beyti bayt nabi nabaga halubeete mid aha qaala may kagolay zaydun nisaauhu nisaa nabi nabaga zawjiyaalshe horta min ahli beyti bayt nabi nabaga halubeete kumid ayin walaakin ahlu beyti bayt nabi nabaga halubeete mayb wa man duul waay xurima la xarimay yani xurima huwa manka laku xarimay asadagata sadaga laku xarimi bacdahu bacd nabi naba bacdishay zaka laku xarimiyo oo dadki oo rasuulka ka yani kaabtirsadaan subasheeno doone qaala may kagoolay xuseenki waman hum ayhansakuarmiane qaala zaydun zayd may kagoolay hum yani duulkiyo mankaas duulkaas may bu ahaa aalu caliyin ala helshay waay ala wali kaabtirsada waalu caqiilin caqiil awlaadis waa helshay wa waalu jacfarin jacfar helshay wa waalu cabaasin cabaas helshay wa intaasay waliba kaabtirsadaa ahlu bed eh qaala zayd may ka kulu haulaai qaala xuseenki waa qaala xuseen meray kulu haulaai kuwan kulisho xurima xurima huwa kulig wal ku xarimey asadagatool ik wal ku xarimey qaala may kugola yani zayd nacamha rawa muslimun muslim iyo waadisina weriyey waan yazid bin hayana qaala zayd may gola in dalagtu tabi ana ana oo yaziid ahaa wa husayn bnu sabrata wa camru bnu muslimin sadidasiya ila zayd bin arka min tabni radi allahu taala anhu yo dhan alkadaalaada falama jirasna markin fadheena ila ila zayd saxaabigaas oo zayd bin arka may markin fadheeni yo taabicin wa lakin seeda saxaabi eh markin fadheniya gaala husain husein may kagoolay lahu min baynina husein mayra lahu lizajin arga may ngaray la wallahi kadhaarde kad lagita zeedow lakulanti ya zayd zeedow khayran khayra lakulanti khayrkaas oo kasiiran far badan may wali ra'ayta rasuul allahi aragdi sala allahu alayhi wasalam samita dhegdi xadiisahu xadiisa rasuuli rasuulka xadiiskeen adhugumsati adhegdi wakazowta laduli macahu maca nabiy wasalayta tukutay kalfahu kalfa nabiy naba gadaalsheena katukutil walahi dhaardegadlagita lakulunta ya zayd zaydo hayran hayr alakulunta hayrkaso kairan far badan lakulunta hadidna min sheeko ya zayd zaydo ma samicta way deegdi min rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheeshe wala kudeegdi min sheek kaala zayd mere yabna aki walaalkay nogiisiyo oo macnaha zaydka waaye lan waaye waa lankan lang usa dhalo koro oo kale carabtan yani lankan ho ofkan ad dhalo korto oo kale yabna aki oo kale ra lankahood nogaya saas oo kale ederyalay lankan hoobna hadala arikan ariseyal aki walaalkay oo fil islaami hay arisheyo arikan arisheyo salay yani walahi akadaarade lagad kabira winatay sinideeda iyo winati wagaduma hormaray cahdi zamankeyna hormaray wagaduma hormaray cahdi zamankeyna hormaray oo horaan umragay wanasitu hilmaami bacla ladiki baclisha hilmaami kuntu an haaday ai ana ana ki xifdiya uhaaday axfadu an xifdiya uhaaday min rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam ilahi rasuul sheesheen aku haadina bacdkum ida hilmaami famaagi xadastu ani sheekoy kumisin bi bima oo kale a maalusin sheekoy faaqbaluni ama o aqbala faaqbalu aqbala wamaagi laa uxadisukum ana sinki sheekoynen falaa tukalifu inkaliften ima shagayten nian inkakaliften himaagaso inkakaliften wali ani sin sheeg ogaada walkala inkaliften a uma gaala zaydun zayd may kagolay ama rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul sheegomay yawma min alayaami maalin fa maalmo kumid egumi bina dhaadan yagumi khadibanala kawni khadibanaala kikudakya bima indawto yagumi yudcaa huwa yusamaa huwa maagaas kamagaawaw kuman kumuna kamagaawaw dawto oo kumuna kamagaawaw ya rasuulka sala allahu alayhi wasalam gumiyo markaasa kalku yani khudumeel bayna kumugaas oo bayna maka walmadina maki madina dhahdiyo haadi yani wa kay faxamida huwa rasuulka maadi alaha taala maadi alxamdulilah riwaasana huwa rasuulka amani aleyh alalahi amani wawacada wawacadahu rasuulka wacdiyey annaasa dadka wacdiyey wadakara nabiy nabag waaniyey annaasa dadkana waaniyey walan sheegay wacdi uma qaala nabiy naomay kagole ama bacdu bacda almadkuuri alaahoyaay ayuha naasu dadaw kuwan eho fa inama inkalmaani anan basharu bin aadam yaha yooshiku may dhawa an yaatiya ini inkooyo rasuul rabi rabigay rasuulshay malakulmooda inkooyo dhow fa ujiiba ana anin ajiibo rareed ana geeriyo وana ana taarikum fildirdarme may sinkutabay fikum dadin takalayni lama ul ol ulusya sinkutabay lama eegon ulusya sinkutabay wa awaluhuma awalu takalayni lama uleska badan yani koosho maybo kitaab llahi ilahay kitaab shay wa fihi fi lkitaabi kitaabka dhadisa kasugnaadi alhuda hanuun kamil aya kasugnaadi kitaabullahi hanuun kamil hanun melkalmalkoja kitaabka ilahay kadhaa sugnaadi wanur nuura kasugnaadi fihi fi lkitaabi kitaabka dhadisa kasugnaadi annur nuur kamile nuur oo lang ala lanki kitaabka rahoob aftin kusugnaaday mugdo i shaki walaasan kuneerada nuurkasa kitaabkas kusugnaaday ee fakudu gobsadaa saasasin dardaarme bikitaab ilah ilahay kitaabki gobsadaa wasamti ku gobso dhalaba bi bilkitaab kitaabka gobso dhalaba dasi kalen gobsada dhaha faxasa nabiyu nabigu boori sala allahu alayhi wasalam yani booriyayhim calaa kitaab illahi calaa akdi kitaab illahi ilahay kitaabsha gobsadiis ilahay kitaabsha gobsashadiisa ka boori waragaba rasuulka jeelaysay fihi fi lkitaabi kitaabka oo gobsashadiis kitaabka gobsashadiis fihi filkitaabi kitaabka jeelaysi waragaba nabiy anaasa dadka jeelaysi mafulka macduufa fihi filkitaabi kitaabi jeelaysi uma gaala nabiyu laho may kagolay sala allahu alayhi wasalam ahlu beyti ahlu beytkayna tudakiru hasuusiyey kum isinsan hasuusiye allah ilaah isin suusiye fi ahli beyti ahlu beytka isin suusiye ahlu beytkayna wanaag halan sameeyayo udakiru hasuusiye kum isinsan hasuusiye allah isin suusiye fi ahli beyti ilaah isin suusiye faqala husein husein may kagolay law lizeed may ngaray waman ay ahlu beyti beyti nabi nabaga ahlu beyti ay ahaadeen ya zaydu zaydo alaysa nisaa nisaa nabi nabag zawjaashay maane min ahli beyti beyti nabi nabaga ahlu beyti makumid ane kala zaydu may kagolay nisaaho nisaa nabi nabag zawjaashay min ahli beyti beyti nabi nabaga ahlu beyti ay kumid ahaadeen walakin ahlu beyti beyti nabi nabaga ahlu beyti mayb wa mandul waay orima huwa mankadulka laku harimay asadagata zika laku harimi bacdaw bacda nabi naw bacdishay daski zika laku harimi hanasa ahlu beytka eh al al yani qala husayn husayn ka suaali waday mer waman hum ay hansikadla kuarimi qala zaydun zayd may kagolay hum mankaas duulkaas may bua aha aalo caliyin calay helshay calay helshay hasan i husayn dadki kaabtirsadaayan ilaa yam lqiyamat daskaas abso meelo galaw wa aalo caqiilin caqiil oo cala la dalali cali bin abi alib walalshay caqiil bin abi alib iyo cali bin abi alib wa aha wa aalo jacfarin jacfar bin abi alib lesadid bsa dalade adidasay awlaadiyo iwa alu cabaasin eder rasuulka edersay cabaasay awlaadis qaala may kagolaysa yani xuseenki kulu haulaai mawsuufoon kulu haulaai lmadkuuriin an cabdillah sheegi dhamaanti o xurima huwa kulig walku xarimay asadagata zik walku xarimay qaala zayd mera nacam ha walku xarimi anasu kalku ahlubeytka rasuulka dardaarmahay isaan ini lan samay dardaarmahay kawaama yura abdku muslimun wa fi riwaayatin alaa hooyaay tanabahu aclamu undurmeedku kahawal dheega wa ini ana taarikun ki ku ahaa ahaa rasulka sala allahu alayhi wasalam fikum daadinga ku tabe sakarayni lama olo olosyasin ku tabe axaduhuma axadu sakarayn lamada olo oloskuaysho maybo kitaabullaahi wa ilahay kitaabshay waay wahwa kitaabka ilahi xablullahi ilahay hadagshayu man kof al gofki raho hu kitaabka raha kana huwa manka kaade ala huda anuun korshay kafadheeday uman korshay ahaade waman taraka lanki kutaba hu kitaabka ilahi kutabon kana huwa man kaas aade ala dalalatin baadani badanimo korshay ahaade wa ala hooyahay waini ana taarikun ki kutaba aha rasul fikum dahdinga sin kutabe taqalayni lama ulolosya sin kutabe axaduhuma axadu taqalayni lamad ulolososhamay wa kitaabulah ilahi kitaab shay wa wawa kitaabka ilahi xablulah ilahi adag shay adaga hoob adgobsato mila ka deersiye meelfayle yani dantaa ka deersiye kagudubaas taasoo kale kitaabka ilahi hoob adgobsatoon yani ilahay ramadiis iyo jinadiis deeraas wa waman itabaa man man ofal ofki itabaca huwa hoo migali bilaangalihaado mangalalankiraa haado mangalelankira hu kitaabka laha kana huwa manka haday cala huda hanuun korshay haade waman taraka lanki kutabahu kitaabka kutabon oo kitaabki kacamal falo ahay kadhagamo ayon kana huwa manka haday cala dalalatin baado korshay ahaade wa وan iبni cmar رadi الlahu taala canهuma an abi bakrin صdiq radi الlahu taala canhu mawqufan hal xadidka lawaqfiyay aleyh ala abi bakrin abi bakr korshay lakuwaqfi anahu ana aba bakr qaal abu bakr may ka golay urgubo ilaaliya muxamada nabiy llahi muxamed sala الlahu alayه wasalam ilaaliya dhowra fi ahli beyti bayt nabiyi labaga ahli beytkay ka ilaaliya rawa buaariy adis wuriyey وan ibni cmar radi alahu taala canhuma an abi bakrin sadiq radi alahu taala anhu laybal guri abubakr mawqufan hal xadidkana lawaqafiyey aleyh ala abi bakrin bijooji mawquf manaa yani amay lere yani way o saxaabi lay hadal shay e gool shay saxaabiga gool shay mawquf lere wama alaftahu ila lasxaabi min qawlin wa ficlin fahuwa mawqufun sukinti lilah walalwali lang ilaafiyo man saxaabi man ilaasi oole mise ficil eh. ibna saxaabigaas abubakar asada weeri abubakar asada kahadli walilera yama gof lere ama marfuuc rasulkaas may wali rasuulka kahadlo ama rasuulka samey nin marfuuca lere mana kolku mawquufan hal xadiidka lawaqfi may ibna cumar lakuuriye calayhi cala abi bakrin na korshe lakuwaqfi anaho ana aba bakar iyo gaal abubakar may kagoolay orgobo ilaaliya muxamada nabiy llahi muxamed sala allahu alayhi wasalam dora ilaaliya fi ahli beyti ka ilaaliya ahlubeedka dadka iska abtirsaday rasuulka garaabadiisa e rasuulka daraajis ka ilaaliya rawaamay wuri xadiiska albukaari bukaariya wuri macnaa orgobo macneed raacu ilaaliya u muxamed rasuulka sala allahu alayh wasalam ilaaliya waxtarimu xurmeeya u- rasuulka xurmeeya waakrimu karaameya hu rasuulka karaameya fi ahli beyti ilahi mana ahlu beytkayka karaameya xurmada oo ahlu beytkiisa xurmayasa rasuulka dartiska xurmaya sala allahu alayhi wasalam yani ilaalintiisin ahlubeytka ilaaliya san rasuulka dartiiska ilaaliya wallahu aclam macnaagana sacbig ahaan ilahay a oga yani wallahu ilahay aclamu cilmo badan min kuli caalimin mis wallahu ilahay aclamu oga oga yani aclamu og baabu tawqir lculamaai culmada wiinayowkoodi ambaabay walkuba walkibaari baabu tawqir lkibaari dadka wawiin oo fisini deeda kawiin yani waa kay lawiinayo iyo ambaabay waahli lfadli baabu tawqiri ahli lfadli dadka ahlufalaga ee wiinayawsho yan baabay watakdimihim takdimi lmadkurina hangatla sheegi mariisiyawsho culmadu kibaarta ahlufalag la mariisiyaw calaa gayrihim lakumariisiyaw warafci majaalisi majaalisi lmadkurina han adla tilmaami fidiyaalsho lakorweelaw waidhaari martabati martabati lmadkurina han adla sheegi martabadiyo i darjadiona la muujiyaw baabu tawdiri lculamaai culmada ilaahay yani waa kay wiinayawsho yan baabay wlkibaari baabu tawqir lkibaari yani ku dadka dawin dadka odayaalka deediy win fi sinik winadeen yoon wiinayo yani yan baabey wa ahlilfadli baabu tawqiri ahlilfadli dadka ahlufadlaga eh ahlusalaaga eh o ahlulfadlaga eh yani wiinayawsho yan baabey wa taqdimin taqdimi lmudkurina an hadila sheegay mariisyawsha min alculama walkibaar wa ahlilfadli eh wa taqdimin taqdimi lmadkurina an hadila sheegay hormariisyawkoodiy mbaabey cala ayrihm ayr madkuriina han hadila sheegi eyrka lakumarisiya warafci majalisi majalis madkurina han hadila sheegi fidhiyaalsho korweelowkood fidhisho la korweela culmadu fidhisho la korweela dadka gooni lagu sooca dadka odayaalkena kadalika fidhisho la korweela dadka a yani fidhisho la korweela yen baabey iwa wa idhaari martabatihim martabati lmadkurina han laa sheegi derjadiyo derjadaasoy muujiyowkeediyan baabey a qaala lahu tacaala ilahay nay ka gooley kul dhe nabiy llaahi muxamedo hal he yastawi siminaadayana aladina kuwii yaclamuna og iw ladina kuwii laa yaclamuna ogayn siminaadayana ma siminaadayan inama inkalmaana yatadakaru may waan sameeye ulul albaabi asxaab lcuquli caqliyaal asaxaabtoodiya waan samaaya sa ilahay kalku ilahay bang markaasnagda ini siminay an wala ogi han wala gal kolkun sidi ilahay ba qiimadaas on weelay masiminaadayana han caalimiinta wa yani fal badan ilahay eri saas oo kale lang weelo lafaahay qaala lahu taala ilahay may kakole kordhe nabi lahi muxamedo hal he yastawi ladina kuwii simanaadayana yaclamuna wal og hadi yaclamuna ta cilmigi yaclamuna wal og layleri cilm culum kasadan yani lambe culum culumyahatooba culumta dad dante esamaybuahan culum laakhira culumta oo aakhira lakadeeraw taasu mana tan kale oo culumtan addunya lakadeeraw yeena yani hagalaas la lakin tan hada muhiimka maybuatan oona culum laakhira wa ul dhe hal yastawi ladina kuwii signaadayana yaclamuna og iwa ladina ani laa yaclamuna ogaay mafcuulki walhadafki yani wala la ogaadaw cilmigi e malsha tafsiil may samey hani wal og i hani walan ogayn lele kalku ogon oo dhan hadah galaas laakin culum laakhira muhimka same ay masignaadayngari ilaahi subxaana watacaala inama inkalmaana yatadakaru may waan sameeyey ulul albaabi asxaab lcuguli caqliyaalahan an saaxibe oo caaqibadiyo iyo dhibsiyo kufikiraayan aakhirad kisaabtamaayan anasa waan samaayan eri ala subxaana watacaala waan abi mascuudi abi mascuud may lakuriyey magashi cukbat ibni camrin albadriy alansaari radi allahu taala anhu qaal cugba inika gooli qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkama golaya um lqawma qooma imaama nagday agrahum agrahu lqawmi qoomka kan ka akriyo badan likitaab ilahi ilahi kitaab shanki xifdiyo badan waa ku hormaris mana wala lakasharo maraw ilahi xifdis may buaha ogon adunyi walaalasoy ma e jaamici iyo ogon adunyi kada eh bal ilahay kitaabkeeda kasaaso ilahay kiimada abdi yani dadka kisal hormaraayan kitaabka ilahay lanki kasaw oo macnaa shay kasaw aan kacamal falaw kaasa dadkan horey yaum lqoma qooma in imaam nagadeey agra'uhum agra lqomi qoomka kan ka xifdiyaw badan likitaab illahi ilahay kitaabshen ka xifdiyaw badan fa in kaanuu hadii haadaan fi qiraati akrisin sawaan kusiman hadii haadano qur-aanka jinki ayin xifdishay haddana faaclamuhum aclam lqawmi qawmka kan ka cilmi badan bisunati hadana sunada rasuulka sala lahu alay salam kan ka cilmi badan kaasa adun imaamag nagada a fa in kaanuu hadii haadaan hadana dadki fi sunati sunada dhaadiye sawaan kusiman hadii haadaan hadana faagdamuhum agdam lqawmi qawmka kan kahoreey waayo hijratan min hijratin hijrada kan kahoreey adan fa in kaanuu hadii haadaan filhijrat hijra dhaadiye sawaan kusiman hadii haadaan faagdamuhum agdam lqawmi qawmka kan kahoreey sinan min sinin deseshe sinan fi lislaamiya welig walaa yaumana arajul rajul ay imaam nagnay imaam nagnay imaam nagnay arajula rajulka fi sulaani suldaani rajul rajulkaas madaxnimadiistaadiya imaamanka nagnay walaa yaqcud rajulun rajul ay fadheenay fi beyti beyti rajuli rajulka kal gurishay gur beedka ay fadheenay calaa takrimati takrimati rajul rajulkaas ay firaashay wisaadidisi firaashay korshay ka fadheenay ilaa biidni idni rajul rajulka gurug la idin shay maahayn awaa may wuri muslimun muslim ya wuri an abi mascuudin magashay cukbat bni camrin albedri cukbat bni camr albedri ya lang nisbay reer be beder lang nisbay yani beder mayb waaha manaa saxaabiga marki ley saxaabiga hiblow bedriyu bederki lang nisbay marki ley beder gabalko eelka yaalo oo marki damben kadiiday yani macruuf eho gazwatu beder oo fi ramadan bilin ramadan dhaadiya dhiiday gazwat islaamka islaamka guulaysadayen bilin horeysay guulaysadayen ramadan ahayd waana bedera kadiidi manaa beder magaalka yani kalkun dadka oo beder kugigaadeen iyo albedriy lere saabta laakin hadda saxaabigan oo cugba bin camar eh culmadas wahay khilaafa jare dadka may layin albedriyt degaan ahaan alakanisbeyahay milo degaay bederta degaay reed albedriy bederki degaay saasalamajees culmo qaar saasalen qaarna may layna albedriyt asxaabulbeder bakajari dadka dagaalka igaadey gaswadaas kasharafoway gaswat lbeder ahlubeder sidbool iyo atumay dhoorahaayana iya kadhaha jari tiradaasa ka jari dabna saasa layin hasi hatog albedri beder ling nisbay layin alansaari gabilshayn ansaari ling radi allahu taala canhu an cukbata lakadhadada gala cuba may kagolay gala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilah rasuulki may kagolay um lqawma qoom may imaam nagaday qoom oo muslimiin may imaam nagadeey oo oh, tukisiyo imaam nagaday agrahum agrahu lqawmi qoomka kanka xifdiyo badan likitaab illahi taala ilahay kitaab shan xifdiyo badan fain kaanuu yani saas fain kaanuu hadi hadan qoomki tilgiraati akisant sawaan kusiman hadii hadan oo xifdisho isku mid ayma markaasi hadana faaclamhum darji darji dadka faaclamhum aclam lqawmi qawmka kaanka cilmi badan hadin imaam nagada bisunati sunada rasuulkan kasoo badan axaadiista sunada rasuulka sala lahu alay slam lanki dhagan giriyaayo waana kasaw kaasa hadina yani inkoreywa fa in kaanuu hadii haadan hadina fi sunati sunada dhadiya sawaan kusiman hadii haadan oo cilmigii qur-aanki iskilisimayin sunadina axaadiista jingaka ayin hadisayma markaasay faaqidamhum akdam lqawmi qoomka kan horeeya imaam nagde yani hijratan min hijratin hijradin horeey oo lanki lama sadisin oo kal muhaajiri haaday oo wadan gaala ku tabay waktigaasay maybu rasuulku sala allahu alayhi wasalam amanta hadda hadiiska hadlahayo wakti may haytay yani maka gaala haysato oo yani makaba daaru islaam hayni daarukufri ah hayti kalku ala lankiba islaam may waajibka haytay ini hijrooda kutaba wadankaas gaalada wadanka islaamka madina kood kalkun dadka bershay shan sana oo kale muhaajiriin dadka bershayna lama sana la muhaajiriinki oonaya horjari kaasa imaam nagadawreed qur-aanki adi kasamayin sunadi kasamayin kan lama sana muhaajiri kan nahal sana la muhaajiri kan lama sana muhaajiri kaasa imaam nagadawa fa in kaanu hadii haadaan filhijrati hijrati hijra sawaan kosanan haadaan oo markoo leha sii jiroodeen markaasad qur-aanki kasamayin sunadi kasamayin hijradi kasamayin ma ah, markaas ay faagdamohom ardam alqawmi qoomka kan horeeye imaam nagade sinan nin sinin deed heshe sinan to manaa sinan fil islaamiyo islaamka deediisu deed kalmeye islam kala fide waktigaas mayba qofkan oomay dhii korte afartan jarhaado markaasi ha islaamo dhii korto kan lusun yani wa kay masalan lama sin may dhii korte kan afar lama sin la islaam haad kan may dhii korte sun sadisin islaam haad kan sadidisin islaamke kaasa la mariisiya faagdamum kan horey sinan nin sinin fil islaami sinan fil islaami wa deed ma eh walow kan oo dhalahay ko afartun kamay jare afartun ajar waanama islaamay ha hal sina la islaamay kan nusuna labaatun ajar lamasin sina sedi afar sin ya islaamay kan kan islaamshay horeeyay jeedka horeeyay kaasay la mariisiya mana faagdamo magdamo lqawmi qomka kan horeey sinan min sinin sinadan horeey kaasa la mariisiya walaa yaumana rajul rajul a imaam nagnay imaam nagnay arajula rajulkala imaam nagnay fi suldaani suldaani rajul rajulka madaxnimadiisa hadiye a imaamanka nagnay suldaanka manamay adi of oo imaam aho eh suldaan aho eh madaxweyne muslimiinta dong imaam ahooba eh koy lan kala o madaxweynego kala inti imaamka nagada koro lankaasa imaam nagada kan oonay madaxga e ha kutab yani waa kay hadii waalo oo kala jaro magaalo waalo sharoog waalagaasa imaam nagada waalo kal islaam imaam nagada hasoy hadina masaajidka naftis koy masaajidka hadii imaam leeyi kaasa imaam nagada lankala imaam meelmaka nagada gurigi dadkis koy hadin hidita dadkia suldaan adi madaha eh adale imaamka nagadaa soo ededin siida maayn walaa yaumana arajul rajul mang imaam nagadaw arajula rajulka fi sultaani sultaani rajul rajulka madax nagastadiya imaamanka nagadaw walaa yaqcud ay imaamang nagnay mana walaa ho idin ilaa biidinihi taasan yaal ilaa biidinihi idin rajul rajul idin hadisi waaligi bikeedamo imaamki bikeedamo saasay mahay waa imaama guruga saaib saaxibulbeyt bikeedama mahay walaa yaqcud rajulun rajul ay fadheenay fi beytihi beyt rajul rajulkao kala gurisha ay fadheenay calaa takrimati takrimati rajuli rajulkaas kale firaashay korshe ay kafadheena ilaa biidni idni rajule rajulka idinshayma ilaa biidnihi idni saaxib lbeyt in erko ilaa biidni idni saaxib lbeyt beedka saaxib shay idin shay maahin sikale makafadheeda kortara waa mayurey adeska muslimoon muslim iya weri oo intaasoon tawgiirtiyo isu lamba lanka kala wiinayaayo masal mariisyaw wa fi riwaayatin lahu yani baabka dumel nin waafago may goya um lqawma agrahu mela nin waafaga tawqid lculamaadi yakumid culamadu wiinayawsi yakumidas mana oo martabadi la marisiya rafcu majalisihim wa idhaari martabati martabadi lamuji adumay leedi xaafida koyna tukisisa martamujoki riwaya muslim wafi riwaayatin lahu limuslim riwaaya muslim sugnaati faagdamhum yaum lqoma qooma imaam nagday agdamhum la agdamhum agdam lqomi qoomka kan korey riwaaya riwaaya fasiraas silman min silmin yani islaaman min islaamin wa waka iyo dhay fasir fi islami sinan fi islami odhimer iya lafasiraas fasiraad وaفي riwaayaةi lah lmslim sugnaati gaala nabiy naumay ka goolay faakdamhm yaum lqوma ma imaam nagday akdamhm la wa fa yaum lqوma qooma imaam nagday akdamhm akdam lqوm qoomka kan horey silman min silmin badala sinan sinan bedelsi haalhaasi meelioday sinan era bedelsi silman e islaaman alakajeeda silmantan silman min silmin e islaaman min islaamin islaamka kan horey kaasa imaam nagade haddi kan dhalinyar eya tumishan jaro lama sil islaangay kan oday waayalaya liidun jirayo hal sana la islan kan on lamada sin islaankahay kan hore kaasana marise wa fi riwaayatin riwaaya fijeya um lqawma qooma imaamnagade agrahum agrahu lqawmi qoomka kanka xifdiyo badan likitaab illahi ilahay kitaabshin ka xifdiyo badan waagdamu magdam lqawm qoomka kan ka horey qiraatan min qiraatin akisundum ka horey kaasa imaam nagade waay fain kaana qiraatun qiraat lqawmi qoomkaas akinsutiyo hadiyata sawaan ku siman hadiyata akisuntiyo hadi siman simantamaa markaasay fayaumuma imaam nagdayum qoomki agdamo magdamo lqoomi qoomka kan korey hijratan min hijra hijrad kan korey kaasa imaam nagday wa fain kaanuu hadii haadan qoomki hadan fi lhijrati hijrad dhadiya sawaan kusiman hadii haadaan fa ay falyauma markaasay imaam nagdoy hum goomki akbarhum kan kuwin sinan min sinin deed oo lanko o qur'aankana xaafid aho eh, waana deediswiin toob kaasa imaam nagday markaasay hadii yani dini kasta jinkeima kan odayga aho eh, waana gaaraha xaafidke kaasad marise falya uma imam nagdahum goob akbarum akbar goomi goomka kadewi sinan min sinin dedan kadewi hijridi jingakeyin quraanka jingakeyin ahadisi jingakeyin kan kadewi markaasa kaasa doada mustajaaban dhaw kaasala marise wa walmuraadu lajeedad bisuldaanihi suldaani rajuli rajulka madaxnimadiisa guburaadaw macal wilaayatihi wilaayat rajul rajulka maamul shay maxal shay waay meel sawaliyahay maamulaay maal shay mana aw ilmawdicu ama mawlac waay aladi mawlac oo yaktas huwa rajulka lagoonanaglaw bi bilmawlaci gurigii kaw masaajidka imaam haytay macruuf hay taas oo kale mira lagoonnagdaas walmuraad ujeedada suldaani suldaani rajul rajulka madaxnimadiisa ku muraada maca wilaayati wilaayati rajul rajulka ma yani wilaayadiis yani maamulshay boosyayla waay aw ilmawlicu mawlac waay aladi mawlac yaktas rajul rajul kaasnaglaw bi bilmawlac watakrimatuhu takrimat rajul bifati taaya lafi takrima wakasri rai takri wahiya takrima maylare ma walaagi way yanfaridu way shak lagoona naglaw bibima maag lagoona naglaw min firashin firashe wasariirin wa min sariirin sariira wanaxwihima naxwi lfiraashi wasariiri firashiyo sariir wala lamid e wala lanki lagoona naglaw makafadeeda korolile ilaa idin lakoosi maahin wacanhu an abi hurairata wacanhu an abi hura an abi mascuudin ya wacanhu an abi mascuudin sulaynin doboy abi mascuud mayli kuriye qaala abu mascuudin kugoli kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkimihad yamsaxuwa rasulka kimasaxawaad manaakibana fangalyaalkan mankibin manaakib lakajami fangalyaalkan iyo masaxaay fangale noosa taabdaay fi salaati salaada fije wayaqul nabiyu ficil igool waako wayaqul nabiyu naomay kagooleysawo siminaada walaa taktalifu in iskhilaafteen fataktalifa iskhilaaf kore gulubukum gulubtin iskhilaaf liyalini an inadisadoy minkum isin ha isinkumid ayin ulul axlaami asxaab alcuguli caqliyaal asaabtood ilahariirsadeen wanuhaa ulnuha caqliyaal asaabtood ilahariirsadeen uma aladina kuwa ilahariirsadeen yaluna lariran hum ladinkaso ilahariiran uma aladina kuwa ilahariirsadeen yaluna lariran hum ladinkas lahariiran sawa muslim muslim iyo wadis wariyey wa anhu yani an cugbata maala cugbamay kaboolay abi masud leo ka kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa ma haada daaiman bo yamsaxuha rasuulka kay masaxawi haada manaakibana fangalyaalkan iyo tataabadaay masaxaay fi salaati salaadadiisha fi xaali salaad salaada halshe marki sufufta toosiya yani samasahay darbiyaalkan iyo tutaabadaayo ay wayaqulu nabiy nawo may kagolay istawo siminaada walaa takhtalifo in iskhilaaften lankoona horajar lankorejaran welena siminaada lang larago binishay safka katoosiya lambahanyo siminaada ay rasulka in iskhilaaften oo fataktalifa iskhilaafto reed goloobogo goloosin iskhilaafti reed oo bisin siminaado aytan goloosin ay iskhilaafase ha goloosin ay iskhilaafne siminaada wahay liyalini liyalini liyali lahariirsadoy liyali hariirsadoy ni an ilahariirsaden minkum isin haal sin kumid ayin yani e wa kay alaxlaamu haan cagliyaalka leh oo asaablgun e baalikiinta wahum lbaaliuna walangajeede han baalikiinta sabar galen ilahariirsaden safkor yo galen haylidhegen umana liyakunuu qariiban mini hana sayin dhawaaden umana darjinadiwalshal homarisiya dadka fadlaga i e dadka eh, odayaalke hormarsiya rasuulka sala allahu alay salam awlaadi dadka saas oo kale reer marsiya liyalihi harisudaynian hariisuday minkum isinhaalsin kumidayn olol axlaami asaabulcogooli caqliha lahan saaxiba il harisuday wanuha nuha yana caqlilay jamcu nuhyatin nuha laka jamci nuhyatin yani lian yani saaxibshe waa mana caqlida may wa saaxibshe walanku reebe nahiye nahyidaass nuha nuhyatin nuha laka jamci ulul axlaami asxaabu lcogooli caqliyaala asaabtood il harisuday wnuha ulunuha lama ulunuha ay ululasaabi lagdi yani ulunuha ululcuguli caqliyaal asaabtood asaab lcuguli laa alaxlaam iyo wanuha isku macno mana liyalini an inarisoy minkum isin halsin kumid ayin ululaxlaami asxaab lcuguli caqliyaal asaabtood inarisden wanuha ulunuha ay asxaab lcuguli la caqliyaal asaabtood inarisden uma aladina an inarisden yaluna lahariran hum ululaxlaam lahariran ululalam haan lahariran hadin ilarisade sida yani dadki winay hoob horumaraan hadin awlaadi markaas uma aladina kuwi ilarisade yaluna lahariran hum ladinkaas laharira dadki winay hoob ilarisden hadin adoomanki hadina kabacdi awlaadi sabiyaanti hadina bilaanti saaso hawamayura adeeso muslim muslim yawri wa gawluhu gawl nabi nabo goolshay liyalini ka gooli huwa goolku suge bitakfifi nuni nuunto fududaayo shay oo shidlaanti walaafi wal fududaayo mal shidno liyalini bitafifi nuni noonta fudahaysha akri walaysa qablaha qabla nuni noonta hortiyan iyan yanhan liya li ni sale waruya may kala liwuriyey bitajdidi nuni ya liwuri maca yaain ya macasha lilqabyalaso qablaha qabla nuni noonta hortiyadas liyaliyan liyaliyanni e, liyaliyanni san wal wuri wa liyaliyanni aninadisadoy wanuha macnaahu alcugul nay wa waululaxlaami macnaahu hum ululaxlaam maylere asaabulxugul albaaliuna anitabar galen wakiila ululaxlaam maylan lajeede ahlulxilmi walfadli dadka ahlulxilmiga e dulqaadashada hilso eh oo degan akhyaarte iyo ahlulfadliga hoo caalimiinta e hanasay oo hadii aayad hataa hadii lagefodhantoodii koran fadligan saaxib hanasay ilaadisreeg mana wakiila maylere hum ululxilmi dulqaadashada hilso wa ululaxlaam lere walfadli ulul ahlulfadli fadliga hilshay waa taaswalka fasiriyo waan cabdillaahi bin mascuudin radialahu taala canhu qaala cabdullahi may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may golay liyali harisadoy ni anin harisadeen minkum isin haalsin kumidayn ulul axlaami asaabal ogol abliyaal asaabtood ilharisadeen wanuha ulunuha as yani wa kay ulunuha abliyaal asaabtood ilharisadeen uma aladina han ilharisadeen yaluna lhariran hum ladinkas alaatan qaala alaatan sitood iyo rasuulka saas ka gol wa iyaaku maysinkudigey wahayshaati aswaaqi suuqyaala qayladoodiya singudige wari rasulka maa yakunu walihaadaw fiiha fi aswaaqi min aljalabati jugjug eh wartifaaci aswaaqi soodyaalo kornagabaayan eh anasoy mana oo masaajidki marki sufuufta la toosiya may lafadey yani khudo iyo khusho yani yani yalbaahanyi bes lamba nadaamsha i toosi bes hadalkala ibnunukal anjar mana yani kaylista darsanaaso la diide hayshaati aswaaq suuqyaalka kayladiyo ibubsho i jugjugdiyo haydinertaasasinkudige liyalhilaalsugailalsugay minkum isin haal sin kumid in ulul axlaami asaaba lagol agliyaal asaabtood wanuhaa ulunnuhaa asa yani wa kay agliyaal asaabtood ilahrisuden uma aladina han ilahrisuden yaluna laharigan hum ladinkaas laharigan baaligiinti yani wa kay adoomonki sabiyaaniinti bilaanti saas salaatan gaala salaatan gaala salaatan sude uma aladina yalunahum uma aladina yalunahum sidasooki saas wayaakum maysin kudigere rasuulka sala lahu alay wasalam wahishaati aswaaqi suuqyaalki gayladoodiya sin kudige suuga gayladiis suuga may gaylii bugi wala kuwere misaa'idka nimi saas wanaha sin kudige rasuulka gaylii bugliska daro misme afarta gabli yani yahay mazamiir shaybaan haku gayliido musiki wal saase mobel haka gayliyaano walaaga soy masalan waktigaas ma jarne hadi walku yani waa kay soodki walku daro mako eh, yani musika dhiyaas la reebo nbaayoka marka masaaidka galaaso wayaaku maysin kudige eray rasuulka sala allahu alayhi wasalam wahayshaati aswaaqi suuqiyaalka kayladoodiya sin kudige kaylada suuqiyaalka iya masaaidka dhadi sin kudige rasuulka kolka kaylada waxyaalada sabab nagamay kumid aha mobeeladaas hadhiyaaya mobeelkuma adhi kan ganuuniye kaas ganuuniye kayli gabalka darsamaas tawaama yuriya hadidka muslim muslim iya weri can abi yaxya abi yaxya may bal kuriyey wakiila abi muhamadi abi mahamed mayl kuriye magaciisa sahl bn abi xasma sahl bin abi xasma bifat xaala fi xasma almumalata lidhibaati xasma waiskanisaa saadi reebos xasma saadaso almutalasati lisadadhabisi alansaariy sahalkaas alansaariy ansaari langaay mayl kuriye radialahu taala anhu qaala sahlini kagol indalaga cabdllahi binu sahlin wa muxayisat bnu mascuudin ya taben ilaa kaybara kaybarayan taben waya kaybaradi yomayli maalintaas sulxun datu sulxin subaxtin saaxibeyahaati fatafaraga shal sabeen cabdullahi muxayisi shal sabeen faataa muxayisatu muxayisi marka jamceeda ilaa cabdillahi bin sahlan seed walhalwa cabdullahi bin sahlna yatashakado rarafadaayo yatakabado rarafada wayal darib dhawaandawaw fi dami dhiishedaiskatilan maktulangalakilidiri fadafana huwa muxayisi duugay hu cabdullahi bin sahla duugi uma qadima huwa muxayisa gali almadinata gali fandalaga cabdiraxman bin sahl iwa muxayisatu huwayisatu lamadaas oo ibna mascuudi mascuud lamidis kuriya wa ila nabiy nabagan tabeen sala allahu alayhi wasalam fadahaba faaraada cabdiraحman cabdiraحman may doonay yatakalamu an yatakalama ini hadal ya doonay faqaala nabiy naomay goray kabir wiinay kabir wiinay qadim ilakbara falakbara kan wiin warisi manaha kan wiin hadalay wa huwa yani cabdiraحmanka markaas way axdat lqawmi qoomka markaas dacwadan sooden kan kadeyayahaadi fatakata huwa cabdiraحman hoob marisi bigadin bileri kabir bileri isku aamusi fatakalama lamadi lijaran hadlen faqaala nabiy law marki dadki dacwooda mereyo hata lankaasmana yo dacwadi may haytay nimankan onayo yani oo yahuudin aho kaybara degaayanga lankana dilin ay markaasa rasuulka meray haya taclifuna dhaardaasan iniyo dilinka dhaarda kortaana watastaxiquna mudasana katilakum dama katilikum kidin wala dili dhiigtay mudasana wadakara raawi raawig may sheegay tamaam alxadid adislimesr shay mutafaqun aleyh wa qawlu qawl nabiy nabo gool shay kabir kabirka gooli macnaahu yatakalam liyatakalami akbar yatakalam liyatakalami akbaru kan winhi hadloy kan win oo odayga hadloy kan kalmarkaas taas hadloy yani fallagi ahlul dadka oo deedin saaxib walkibaari baabu tawqirlkibaari tiyu mana dadka wino deeda ee karaamayawsho oo winayawsho horumariyawsho manaa keyrsalkumarisiy mayliya saxaabigan jaliilka he kunidis lama liska khilaafi can abi yaxya marka o kunidisu wakiila taasne maylar abi muhammad lama kun iyo kala ley ad yani sahri magaisha sahl bni xaf matalera xat ma bifat lcaayi hada kodhowshe akhir muhmalatila dhibactiri hadas o almuhmalatila dhibactiri waiskan ilsaayi taada reebosalari xasma hadas o almusallathati lisad dhabisi sahalkaas o alansari ansari lmisbay radiallahu taala anhu qala sahal may ka gore in balaga cabdullahi binu sahlin cabdullahi binu sahl ko iwa muxayisat bnu mascuudin yataben ilaa kaybara kaybara ilaa ardi kaybar kaybara aradiyan taben kaybarada yahuuda degnaadi jarti waktigii hore marki dambi wala furday musliminta yani azwata kaybar balera sanadki todlaadiya la furday yani wa kay marki la furday bacdi sheekonku gaaladi meelo degnaasha yahudi aynana daxine meerena beroka shaqeeyene shakadiisa maka saasan uni sin shaqeeyene beroga iyo noogobsateen sin shaqaali sin aadan wali kabaha berogon kaybara kabaha nisko isin aadaasan niskonon saasa lakalheli kalkun oo heshiisa jari wahiya khaybarada yawma idin maalintaan sulcun zatu sulxin sulatin saaxiba yahayti oo rasuulka y nimanka kayba meelo deginya sula ka jiran heshiis fata kalkun shai meelan weydiisadeen deerogaas kashageya meelan kashagaysla sareen lamada saxaabi fatafaraga cabdullaahi i muxayisay shal saben lama dinigo shagan weydiisidi faataa muxayisatu muxayisiya koy ilaa cabdullaahi binu sahl meelikakutabaayan kooy koy lanki saaxibka haya fiiriya sari cabdullaahi binu sahlan kooy walhal wa cabdullaahi waabiyatashaxabo rarafadaw fi dami dami cabdillaahi cabdullaahi dhiigsheeda hadis datilang maktulan haale gili jiray waaba sakraad dhimadaha yenkoy bes yani si weelo gabalkina odow kelma roog ilaa nimankaas oo yahuudasay hoo meelo roogan ma odow kelma jar kolku gari garini lahaysado oo garina oo loof calaamado loof leelahay daliilsen walan ka hadli jiray hadis looskiu matalan hadii magaalada meeluntan xaafadan lang odow e, kalan jar ilaa dadkoolay deganyino waana lankin odow haayeen lankaana dadkina dileen wal erkor sulaax maanaa garini lahaysado kolku gabalki lankelma roogna muslimiintan waktigaas misdilaana la odow maylay roogay masalan ba yani nimankaasay roogen oo yani yahuudas eh is markii dem dacwada reer yahuuda kasocotay ninkoydo fadafana huwa cabdllahi yani wa muayis fadafa fadafana huwa muayisigi cabdllahi miya muayisade eh. muayisigi dugay h huwa cabdallahigi dhimadiya dugi wa uma gadima galay almadinata madiini galay shareedisaafay madini koy fandalaga kalkun lankaano yahuudilen hadda rasulkan dacwadane eh, garaabadiitis lanka la dili garaabadiis iyesrehen fandalaga cabdiraحman binu sahl ko dhe oo cabdullahi binu sahl kala dilaaga dhaladi iwa muxayisatu ilmadere waxuwayisatu ibna mascuudin dogo mascuud leraa lamid iskuriye sadida sa taben ila nabiy an taben sala allahu alayhi wasalam isla markii hoob laseedib cabdiraحman oo arisho la dili iyo dacwadii koy bilaawi tari waanu si dadkan de yara fadahaba cabdiraحman faaraada cabdiraحman cabdiraحman may doonay yatakalamu an yatakalama huwa cabdiraحman ini hadalya dooni oo hadalka hormarisay oo dacwadi jeedi faqaala nabiy na may kagolay ini lakuday yar yargaha kabir winay kabir winay gardim alakbara kan win marisi kan win marisi yani ser kabir winay kabir winay wahuwa cabdiraxmaanka markaas axdas lqawmi qoomkoosadiid bofe kan kada yar wa bes fasakata huwa cabdiraxmaan markaasa aamusi fatakalama lamadi kuda winayna hadalen baabu tawqir lkibaari siwa lamadi da winayna hadalki lamarisi darjidi ayo lamarisiya faqaala nabiy noogu may ka goole aya hadi lankin oo yahuuda dili isin latiin dhaarada kortaan ataclifuna dhaaradaasana hamsiina yamiina konton yani dhaaro dhaarada kortaan riwaaya kala cadeeso konton dhaaro dhaarada kortaan watastaxiquna mudadaasana kaatilakum dama kaatilikum kiidin lanka dili lanka kiidin lanka dili kaatilka damshay mudadaasana watastaxiquna kaatilakum dama kaatilikum kiidin oo wala dilay lankin dili diishay mudadaasana reeb oo dhaarataan ma dhaaradaan eren yani unamogayna daarada kor yahudasin daaradaas yahuudoo daarada leer daaradayana daartiyo mafadaan daaro boos ninka daadayan yani oom gaale kuwa saas riwaayati saasa marki dem rasuulka diidhiibay boqol neefkeeda dhiibay kadaati lahi sahl bin abi xasmata neefka kumida boqolka i haraantia duraayo wadakara raawi raawiga sheegay tamaam alxadiis hadiiska dhamaystirtay iyo sheegi mutafakun aleyh hadiiskana mutafak wa wa gawlu gawl nabi nabo golsha kabir kabirka gooli macnaahu macna lgawli kolkas majeedidis may bua yatakalam lakbaru liyatakalam lakbaru oo kalaamlamar oo kalaangadira yatakalam lakbaru kabir amar ma hayni laamlamar yatakalam lakbaru liyatakalam lakbar wa kano hadlay taasa saasa kadhiganta kabir saaso kolka ini dadkal hormarisiya dalilnga ooda ko kambodboodan lankodawin hooba jar gabalkaas jartan kandawinga hadalka bilaawe taasay diinta ka kadhisanto kabir taasa kadhisanto sunada rasuulka sala allahu alay wasalam وعan jaabirin radi alahu taala canhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam kana nabiy nabo may haaday yajmac huwa nabag ini kulmiya ahaaday bayna rajulayni lama rajul iya kulmiyaay rajulayn kaasoo min katla uxudin uxud kuwi la dhamaaye yani fi lqabri kajamiya kahormarisiyaay iya ka kulmiyaay uma yaqul nabiy nabo meerahay ayuhuma ayu rajulayn lama rajul keeda aktaru badan akdan xifdan xifda lilqur'aani qur'aanka lahifdiya fain ushira lah linabiy dilang ishaar ila axadima axad rajulayn lang ishaaro kadama nabiy nabo marisiyayo ahadki filadi ilka kamarisihay oo da imaamnimo hore hayt haddin imaamnimo oo aakire gabri naftis gabrigi naftis alankisidi horto darjidi lahay darjidisidi layl inshaalay usigel marisihay ako وan jaabirin radi alahu taala anhu ana nabiya sala lahu alayه wasalam kana nabiy naba may haaday yajmacu huwa nabagini kulmiya ahaad bayna rajulayn lam rajul oo asxaabeh oo shahiidin eya kulmiyahay rajuleynkaas oo min katla uxudin katilin katla lakajamc katilin kooli dili dadka laa ku la dili dad badan la dili kolkan todobaatan qof iya uxud kaswat uxud dad dad badan oo saabte iya la dhamaay todobaatan qof oo kale iya meel laka dhamaay kolkan halsookama lasa duugi karo lama lama la duugay res lamadi la duuga kolkan se gabrada si wali jari rasulka ni sheega sala allahu alay salam ana nabiya sala allahu alay slam kana nabiy naumay haaday yajmacu huwa nabag ini kulmiya wa bayna arajulayni lam rajul ya kulmiya ay rajuleyn kaasoo min kasla uxudin uxud kuwa kuwi la dhamaay eh uxud kaswat uxud kuwi la dhamaay ramkumid e lama kumid e rasulka jamiyaay yani fi ya yaku jamiyaay gabrigo kakulmiyaay uma yaqul nabiy na marki kalkun gabriga ilka heshel mariisida falaw maeraay ayuhuma ayu rajulayni lamadan rajulkee ba aktaru badan akdan ay xifdan min xifdin xifdiga heshe badan le qur'aan la xifdiya qur'aanka kaadajidis kee badan oo xifdishay badan seeraay fain ushira adi lishaar lah linabiy ilaa ahadihima adi rajulay lamad rajul koosokan qur'aan shay badan ayleer ladama nabiyna mariisiyayhu axadkaasa ya fi lixdi fi ladi ilka marisiya gabidaysa marisiyaay rawa lbukaari kalku marisiya mufalagi darjidi dadka culimada ay dadka onayo ahlulfadlaga e ahlulqur'aanka dadka kale kumarisiya dalilmay rawa mayure adidka albukaari bukaariya wuri وan ibni cmar radi alahu taala canhuma ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may ka golay arani fi lmanaami ahe arani araa nafsi naftay may aragay fi lmanaami hundurma dhahdiya may iska aragay atasawaku an oo rumaysada ya is aragay bisiwaakin rumo fajaamay koyananian rajulaanian koyan axaduma ad rajulayn akbar winyikan min alaakari kan kal kuyinyis fanaawaltu dhiibi astiwaka rumugya dhiibi alaskaran dhiibi kan yara kolay xikma oo rasul markaas arag kan de yaran dhiibi yar wala xikma markaas jartay utugunka dhiibis tabiila li isla markii limidi dhatiya maylingara kabir wiinay fadafactu markaasa dhiibay hu asiwaka ila alakbari minhuma min arajulayn lamad rajulkii de wiinay markaasa dhiibir waama yura xadiku muslimun musnadan haalayki liisnaadiyey oo manaha marfu lakadikmas ay wlbuaariy wara wlbuaariyna weriyay tacliigan halay mucalaga kuwelay sanadka gooysun lankoona sanadka rasuulka sii deersi lankoona sanadka kugooysala wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiyna omay ka gor araani araa nafsi araa ana an may aragay ni nafsi nafta yays aragi ficilkan oo afcaal lguluubta leraw waxyaala lagoonaya may kumid faacilka iyo nayo mafcuulka balankoolay nagada aragaas araanii araa nafsi nafta iyays aragi fi lmanaami durmadaas iya iska aragi a atasawaku haal an rumaysadaw iya is aragi bisiwaakin adii ku rumaysadaw iya is aragi limidi dhaadiye fajaamay kooyay ni aninkooyan rajulaani lam rajul yay limid dhati ainkooyan rajuleyn kaso axaduma cadu rajulayn akbaru wiin ay min alaakari kankalka winyi heed fanaawaltu dhiibay asiwaaka rumug iyo dhiibi alaskara rumug yarka rumaysadaay yakiisa yaraayin dhiibi kullay xikmad markaasulika arag kaasan dhiibi rasul fakiila lii fi lmanaami unturmeedi dhahdiya maylingara kabir wiinay gadin marisi alakbara kan win marisi saliyari isla marki bireed fadafactu dhiibay huwa siwaaka rumag ila alakbari kiwinayan dhiibi minhuma min arajulayn lamad rajul kiwinayan dhiibi wa kalkun ru'yat lambiyaaina waxyun yalere ambiyad ilaahay hulimidyo waxyo kalkun yani walka dhagame walihatahilima kaaragan walka dhagame rasulka ada i sala salalahu ala salam ilimiak aragi hadina dadka n sheegi mana taas may dalilin ata tusiyahay tanwiin halmarisiya mana tanwiin ilimi saas idide aniba ilimi igobsatay ilimi dati hata saas yaray ha isina saas welaw an dhiibay akbarki an dhiibi nin sheega kalkun taas may dalilin ata lanka odayga waahay deeda koge ini markasta lamarisiya mana wal siya hoo nagata lama qof walisi siyaas kowta may lakamarisiya hordi yani waraabinta tanwiin lakamarisiye in gurug nafti soo ofkaiba lagagibihay kawinala kormarisiye taasa tusiyay robogi taas oo kale yani ini rumago lanqabahay lama gofta gofka rumaysado korana daliil isubinatun adi tusiya sawama yuri xadiska muslim muslim ya wuri musnadan xaala kawnihi musnadan haali xadiska kion latiiriyey rasuulka lantiri ahay yani wa kay musnad may lere walal wali nabag lantiri musnad ahay yani wa kay saas wa yani raawiyi xata lmustafa walan yabin jiri lahayo raawig hadii furiya lakubilaaw ilaa lagu lagudira sanad walisadan hariir kaasa musnad lere mana mucalaqnimay lere isuna maa xudifa min awali sanadi sanadka ulse walilaxdo sada qaala lbukaariyu qaala rasuulullahi okelsa leri bukaari may ka golay rasuulka may ka golay bukaari rasuulka nadirne sadee unta dadki datinga jari waale yoogidhong magunyi mucalaqa lere tacliig kolkun rawaa muslim muslim imaam muslim wuriye xadiiska musnadan muttasilan iya wuri wlmusdad mutasil snaadi min raawihi xata lmustafa walam yadikir ilahy musnad may leray wlmusnad lmutasil musnad may leray almutasil almutasil min raawihi raawi lxadis lakubilaab ila lmustafa rasuulka ilaa lagudeel walisadan hariiro lambanku makunay kaasa musnad lere kalku musnad mara yani musnad saaso wlmusnad lmutasil snaadi min taawihi hata lmustaa walam yabin daaba ngon walam yabin walam yakdhac ngone hariir kaasa musa mucalag nusunamay leray ma xudifa min awali sanadihi sanadka ulse walilahdo ya mucalag lere kon imaam lbukaari tacliigaas wuri imaam lbukaari tacliigtayna faylaylay mana meelo kale hadi laroogo axaadiista kale sunanta ila roog tacliig hoob arag duwalka jaro dhiikor laakin bukaari tacliigtay hoob siikatul tamriil banka wurine siikatul jasma baka wuri sailay yani tacliigtay kon imam buaari naweri tacliigaa kuribe hadisa fay sailafayl waan abi musa radi alahu taala anhu gaala abu musa may ka gole gaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilah rasulki may gole ina min ijlaal lahi tacaala ilahay winayow shay may kumid aha ikraama bishaybati irada kin saaxiba ikraamayow shay weliba di shayba badanya almuslimi muslim e iwa xaamil lqur'aani qur'aanka kihun baara ikraamayow shay xaamil qur'aankaas oo ayr laali ki xadgudbin hana fi fi qur'aan waljafi ki gooyey anhu an ilqur'aani kagohinan han i waikrama di suldaani ina min ijlaal ilahi tacaala ilahay winayalkeena kumid aha ikrama di suldaani madaxnima kin saaxibaha karamay di suldaankaas oo almuqsid bi cadaala sameeya xadisun hada xadisun hasan darjidasan waama yuri xadis abu daud abu daud iyo wuri raximahullah waan abi musa alashcari abi musa magaashay cabdillahi bin kes radi allahu taala anhu qala cabdillahi min kagolay qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilah rasul shay may kagora ina min ijlaal llahi tacaala ilahay wiinayow shay may kumidaha ikraama bishaybati hiradadkin saaxiba ikraamayow shay bishaybadaas almuslimi muslim ikraamayow shay danka odayga ho iradan saaxib ilaha dhooshi la karaamay oo muslimke ilahay wiinayow shay kumid aha talili wa ina min ijlaal llahi tacaala ilahay wiinayow shay may kala kumid aha ikraama xaamil lqur'aani qur'aankii hun baaray oo xaafidkaha ikraamayow shay usul lanka may kasharafo qur'aanka ilahay baarsinyi culum culmi leye qur'aanka hun baarsinyi taasa kasharafo dadka sharafka kuley liwinay may kumid ata ilahay wiinayso kumid atalili ina min ijlaal ilahi tacaala may kumid a ikrama xaamil lqur'aani qur'aanki hun baaray karaamayo shay xaamil qur'aankaas oo gayr lgaaliki xadgudub inhaan fihi fi lqur'aani qur'aankanan ka xadgudub algaali alguluw fi lqur'aan masalan yani ahay masalan oo ini qur'aanka daa'iman wal akriya leer oo hamiin ileelba la akriyo misma e yani gooyowshenisuna maybu aha kufogaashadiis akrisintisan lakutabo gib ahaan markoona lang akrine aayado lang ku akrine suurado lang akrine juska lang akrine gib ahaan lakutabo usuna jaafi canhu anagde ki qur'aanka gooy gaalibn usuna maybua daa'iman ba hadii hamiin kasta akriya erto hamiin kasta si lahenjeede qur'aanka akriyar gaariya nagdaas ama lanki inka camal falaaneen gaari nagdela mana badiya waxaamil qur'aan quraan min ina min ijlaal ilahi taala ilahay wineegsani kumid a ikrama xaamil lqur'aani qur'aankii humbaara lakaraamay xaamil qur'aankaas oo ayr lgaari ki xadgudubin haan fi fi qur'aani ka xadgudubin haan waljafi ayr ljafi ki gooynan haan canu an qur'aani qur'aanka gooye kutabinan haan mana camal falshe kutabi ama akrisintisa kutabi nagadaas labada mana ay wa ikraam allah wa ikraam di suldan kagilay kacdafan ina min ijlaal ilahi taala ilahay wineegsani kumid a ikramadi sultani madaxnimo kin saaxiib ay karaamaya ujeed lankan hooba madax i wali madaan haadood la karaamayo lan baahanya imaamulmasjid oo kale waay muadinki oo kale waay imaam yani waalidi magaalada dhan hukumaayo oo kale waay madaxweyne islaamka dhan hukumaayo oo kale waay hada lamba madaxnamo saaxiibe la karaameeyaan ilahay mineesha kumida di suldaankaas oo almuqtidi garsooraw oo cadaalad sameeyo man adilmada soogmiyo meli nin ehdaane muqtidi ho cadaalad sameeyo xadiisan hada xadiisan adiiskaasoo xasanun dajidisasan eh awa ma yura adika abu daud wa an camr bni shucayb camr bin shucayb mayl kuriy an abihi aw shay shucayb an abihi abi camrin camr aw shay oo shucayb an jadihi jadi shucaybin shucayb abo shay cabdllahi bin cumar alankasay radi allahu taala canhu yo dhon alikadaalada gaala cabdullahi may ka koray gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam jadka cabdllahi magaashil cabdullahi bin cumar lere qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha may ka koray laysa mina unamunoobacla ahaan man qof lam yarxam huwa mankan naxriisne sagiiran akidan yarin ing naxriis وayacrif walam yacrif nkasme sharafa kabirina kidan win sharaftis nkasma unamanoomid rasulka sala lahu alay salam xadisun laysa mina unamanoomidhan mang manoomidhan lam yarxam huwa manka ning naxrisne sagirana kidan yar ning naxris tan yarooka ing naxristo naba وayacrif walam yacrif huwa manka nkasme sharafa kabirana kabirina kidan win yani sharaftis nkasma kaasay unamanoomide rasul xadisun hada xadis xadiskaasoo saxiixun saxiix rawa mayurig xadiska abu daud watirmadi وقal تrmidi imam تrmid may kagol xadiثn hada xadiث wa xasan darjidis hasan صaحiح o صaحiح ama صaحiح وafi riوayat abi daud xaqa kabirina وalam yacrif inkasne melioday oo sharafa lela a xaqa kabirina kidan win habshe inkasn oo winantaso inka sharafna nnoomide aga walam yacrif inkasne xaqa kabirina kidan win habshe inkas yani وaan maymun bin abi hashaybi وaan maymun bin abi shabibin may la kuriyay radi alahu taala an raximah الlah ana naxariisa taabici wa ana caisaa radi lahu tacaala canha caishiye mara may hamaray ya bi caisaa aisha saailun lankowal suaalaw lanko dawarsadaayo saailaya hamari fa acdad aisha siiday ho saailkii siiday kisratan maunfudo iya siiy oo yani galantan saarti besirtisrunila galantan saarti bay wa mara may kale hamaray biha bi caisaa rajulun rajulka hamari aleyh ala rajuli rajulkashayna siyaabun siyaab haati oo kar kutubunya yani wa kay labasan ay waheyatun heyan saaxib e hodhan sharaflen nag faaqacadad aisha fadheesiday rajulkaya fadheesidi oo hasoo aray wala warsaday kalku hafadhoortay guriga meela fadheesidi gulaan dhigdi unguru unjeyti faakala huwa rajulki aami faqiila laha liaishata aisha lang ari fi dalika tafsili shardi kowkaasalan dhiki ya lang ari mana aisha may dadkan shar saartay tafsilan kasamaysa lari i hodhani jidka walkasida kana fadheesiday sade faqaalat caisaa caiha may kagole qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagole hadda kahor anzilu dejiya annaasa dadka dejiya manaazilahu manaazil annaasi dadka manziliyaalsho dejiya lama manzila laya manzilsho dejiya saarti macnaha caishare kalkun lankan kan e oo an fedheesi lang manzil lewo saasa kalkun fedheesi hungurunsi lankaasna lankosuna saase ahay manziladiis lankan kuhoosaysi bees galantaan saare horan kubahay saarti macnaha kalkun lamber manzil shela fidesiya dalil hadis rasulka nari sala allahu alay salam anzilu naasa manazila manazil annaas aw abu daawud laakin qaala abu daawud may ka goolay laakin qaala maymuno maya laakin qaala abu daawud may ka goolay maymuno maymun he lam yudrik huwa maymun madeerne aishatan hadeern markaas may nagada ingida daadanga lankumakungo yani ingida kajar sanad ingida mungadiya nagada an maymun bin abi shabibin raximah llahu taabici wa may ka goolay maylaka wariyey ana aishata aisha radia lahu tacaala canha mara may hamaradha biaisata aisha gobode saailnan soo alhamari faacdad aishatida husaailka kisratan noonfudo yasidi ay gidcatan min alkubsi wilib kisrig maylikasay bilkasri kisra yani gidcatan min alkubsi noonfu gabalshe wilib jabshe noonfudo jabshea sidi wamara may hamaray biha biaisata aisha adana rajulun saailun rajulka kaliya hamari aleyh ala rajul rajul korsheena siyaabon daryaalaha aden lebis darfayle darahyal waheyatum heyan saaxibe bidhaan yani heiyonasaraflen saaxibe e dankaasa mari faakacdati aisha fadheesiday ho rajulki oo daatu heyida haya fadheesidi faakala huwa rajulki aami faqiila laha liaisa marki bahiya lawarsidi ay faqiila laha liaisa may langara fi dalika tafsiliya langari lima fasalta hadayni rajulayn ala lamadan qof ma in tafsilidi aisha faqaalat aisatu aisha may kagoley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheya may kagoley anzilu dejiya annaasa dadka dejiya manaazilah manaail naas dadka mansiliyaalso dejiya lama mansil shay hal dejiyoy sa rasulka i saasan weli lanka mansil she deji kaasa mansil sheysa tawama yuray xadiska abu daud walakin qaala huwa abu daud may kagolay maymun maymun ofka leraa mubtada maymun mubtada jumlada yani magolgol nagdaasa maymun maymun lam yudrik wa maymun mahelana aishata aishata aisha maderna wakad dakara muslimun imam muslim sheegay yu xadikan kan ay sheegay fi awali saxih i صaحiح mslim mslim صaحiح awal sheeg sheeg tacliiga mucalagan haliki tacliig oo tacliig meernihodhaysan ma xudifa min awali sanadi faqaala may kagoolay tacliigi wa faqaala muslim marka hadis wuriyaay mer wadukira mayli sheegay wako ana ciisata mayli ku sheeg ay sheegi ulanki sheegi sanadki gooy ta mucalaga lare wadukira mayli sheegay ana ciisata radi allahu tacaala anha qaala dacijini kagoolay amarana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sheemayna maray an nunzira naxnu inaynu dejino annaasa dadka dejino naamri manaazilah manaazila annaasi dadka manzilyaalkooda dejin wadakara alxaakimu xaakim isheegi hu xadiska isheegi abu cabdillaahi leelaay kunyadis xaakim annaysaburi fi kitaabi kitaabi xaakim xaakim kitaab shay oo macrifati culum lxadis leelaay kitaab shay kitaab kasa xadiskan ka sheegi walam yadkur ma sheegne xaakim lah lilxadisi sanadan sanad xadis sanad ma sheegn waqaala xaakim may huwa xadiska xadisun صaxiix waayo adis saxiix utahay man fadakara wagad dakara may sheegay adisa may sheegay muslim imaamu muslim ya sheegay fi awali صaxiihi صaxiihi muslim imaamu muslim صaxiix shay oo muslim yaraw kitaab shay kitaabkaas awil sheegi sheegi tacliigan mucalagan hali hadiska ki ona tacliijiyey oo al sanad sanadsi awil shay lacag mucalagan tiya kiinfasray waago faqaala muslim muslim erey wadukira can aishata sari wadukira mayli sheegay an aishata aisha mayliku sheegay ukira iyo ruwiya iyo oble yani wa ka masala lanki wuriya magon lanki ona sheegaya magon ana mucalaga nagde marka wadukira mayli sheegan aishata radi allahu taala canha aisha maylik sheegay galad aisha neerti amarana rasuul lahi sala allahu alay rasul she mayna an nunzila naxnu ini una dejino annaasa dadka dejino manaazilah manaazil annaas dadka manziliyaalsho lama manzila liya lama boos ay dejino taasa yani waa kay rasuulka naamari waay lankin reesaasaas lama gobisha tagteediyo wadakara alxaakimu imaamki xaakim leerahay yani abu cabdlahi kunadiisna abu cabdlahi leraay sheegi hu xadiidkan sheegi fi kitaabi kitaab alxaakim xaakim kitaab shay yaka sheegi kitaab almusama yani laka magaawayay bimacrifati culum lxadid laka magaaway kitaabkaas iya sheegi ka sheegi walam yadkur huwa xaakimma sheegne law lilxadid xadidka man sheegna sanadan sanadon yaw marfuuca ho musnad e man sheegno hadii sanad ho hariiro oo rasuulka kadiya man sheegno dato munqadi aleyk sheegi maayo وaqal الxakimu meray huwa xadiski lakin xadiثun saxiix xadis saxiix sari وan iبni cabaasin radi الlahu taala canهuma qala iبnu cabas may ka golay gadama yani wa ka gadama cuyaynat بnu xismin cuyaynat gadima may galay cuyaynat بnu xismin iya gali fanazla degay cala bni akihi aki cuyayna cuyayna walaalshay onogshay korsheeg degi alxur ibni ges era wa kana huwa xur bin geska fina min anafari nafarkiya kumid ahad aladina nafarkaas oo yudni dhawaayayay hum nafarka cumar cumar hadhowasda radi lahu taala an wakana lguraau gaariyiinta sidiyoba may haadeen asxaaba majlisi cumara cumar fidisheesaafis haadeen wa mushaawaratihi wakana lguraau haade asxaaba mushaawarati mushaawarati cumar cumar musha shoorshay asaafisi haade dadkala shoora gaariyiinta haade kuhulan germadooyaalo lay kaano guraacada haadana o shubaanan daamaclasyaalo lay haadanaba faqaala cuyaynatu cuyayna may ka goolay libni akiihi akii cuyayna cuyayna walaalshay onogsaynayngalay yabna akii walaalkay onogiisiyo laka adwajun wijiya lati sharaf ya lato cinda hada alamiiri amirkan kan agdisa sharafkalata fastaadin li ingadan dalab aleyhi ala aleyhi ala lamir amir korshayan galfada in dalab fastaadana alxuru xurki idan dalabay lahu licuyaynata idan dalabi cuyayniki fasaako fadahaya idanka lah faadina cumaru radialahu taala anhu cumar in lahu licuyaynata cuyayni ngadimi falama dakala cuyaynatu cuyayne marki gali qaala cuyay cuyaynatu cuyayne may kagolay hi haye yabna alkhadaab khadaab onogiiso haye seri mana ya amiir almu'miniin imajarto yabna alkhadaab inankii khadaabo haye seri fawallahi akdhaarday ma tucdi antaada masiyaaso naaona mana siyaas aljazla kanwin mana siyaas walaa taxkumu antaad maogmiyaaso fiinaa dhahdaan bilcadli cadaalama kaogmiyaas fakalida cumaru radi allahu taala cumar diras xataa hama huwa cumar ilaas wehmi an yuqica ini dhiyo di birajuli rajulka kadi di bi cuyayna cuyayna kadi ilaas wehmi oo larbata adiib kusamay ku edin faqaala lxuro xurki may kagolay lahu licumar may ngara ya amiir almu'miniin muminiinta amiirkiisiyo in allaha tacaala ilahi kaala huwa ilahay may kagolay linabiyihi nabiy llahi sala allahu alay wasalam ilahay nabi shay may ngaray hud qaadoy nabiy llahi maxamado alcafwa cafu qaadoy wamur far bilcurfi macruuf far waaril jeesoy an iljaahiliina jahiliinta kujeesaysa ilahay ngarigo hay waina hada kana soo nucuyayne min aljahiliin akumidey as kujeesoy kalkun kujeesoy waaril an iljaasileereya amarka aayada kudon yani amrahayte aayadaasa jarta kacamal fal cumaro kalkun khera kaas dibaano faylahoob widaay fayla mismee wasiir fayl ada samaysato oo surog fayl samaysato meel khera kihanuniye wako yani cumar dadkuso o widaayaalki ahaayeen lishoori jari dadka caalimiinta ahaayeen gaariyiinta e xaafidiinta e kalkun waako hadana kheerka kaanuniyahay waina hada min aljahil wallahi akdhaarde ma jawaza cumaru cumar magudubna ha alaayata aayada magudubna xiina waktigi talaa huwa xor akriyay ha aayada akriya aleyh ala cumar cumar korshay ka akri sidi edo wakana cumaru cumar may haaday daa'iman waqtaafanki surumo badan yahaday cinda kitaab ilahi taala ilahay kitaabka disa surumay hoob aayadan sheeg bes aayadasilaabsadaan aayada ka camal falaayo awa buaari buaariy waadii uriyey oo may baliya saxaabiga can ibni cabaas cabdillahi bin cabaas qaala cabdillahi may ka gol radima cuyaynat bnu xisnin cuyaynat bnu xisnin lankoleer ya gali oo nimanka cuyaynat bnu xisn may bua aha waktigii hor may haadi jiray yani gaalada kumid haadi jiray may hukumi jiray nimankan adafaan reer banu asfaan leeraw azwatu azwat laxzaab azwadii oo azwat laxzaab leerahay ama yani waa kay azwadi yeede likun oo ciidan iyo horwidaay oo muslimiinta halkakaabi oo horwidaay cuyaynat bnu xisn alaxmaq lmudaac iyolankasaskalen alaxmaq lmudaac rasuulka meelbalan lagali sala allahu alayh wasalam maka haysano oho inta helal asudaajisoy iskaroogaho yani isin masun haysano ler quraish kufaar quraish dhimigaasadigaamahansalen markaasa balanki buriyeyha geeli rasuulka madina heelasheya dhacay dhaco ka samay reed dogonki oo lacadiya leri reed lan dogon e madax lang haayey yani waka waana balankina saasan ilaali marki dem usun walgaci reed kalku cuyaynatu muxisnin saasahay marki dem ha islaami hadu muslim saxaabi jaliil saaabi jaliil ha islam marki dem may yani waa kay fatxu makaba yani fatu xuneyn aswatu xuneyn usoo boqol neef gelelasiyaa arge radima cuyaynat bnu xisnin cuyaynat bnu xisn iyo hargali saxaabi waay waktigi hore saasaado jer lakin adi saxaabi galilaw laakin baadiye baadiya kooye oday baadiyadu radima cuyaynat bnu xisn iyo fanazala huwa cuyayno degay cala bni akiihi akii cuyayna oyayno walaalshay walaalkaas onogtay korshe kadegay martan nagad magaashay lerahay akaasoy ibnagaas alxur ibni keesna ah wakana huwa xurka may haaday min anafari jamaacadi iya kumid haayo nafarki kooxda kumid haayo aladina nafarkaasoo yudnii dhawaysadaayay him nafarka cumar cumar dhawaysadaay radi allahu taala anhu iyo kumid haayo may welay wakana alguraa saliya bagaariyiinta may haadeen xaafidiinta asxaaba majlisi cumara cumar fidhishay asaafis haaday wamushaawarati wa asxaaba mushaawarati mushaawarati cumar cumar shoorshay asaafis haaden cumar dadka la shoora oo lafadheedo gaariyiinta haaden kuhulan germadoowyaalalay kaanuu guraada haadana oo subaanan dhalinyaryaalalay haadanaba oo giraambiil mana oo yani ku girabilay haadana soddon jer yani waa kay meelo haadana aw subaanan ama dhalinyaryaalo oo giraambiillay haadanaba dadka gaariiinta lafadheeday lishoogay cumar wa ogala cuyayna tured cuyayne may goray libni akhii aki cuyayne cuyayne walaalshay onogshay oo xure may ngana yabna aki walaalshay onogisiyo xurow laka adamay lata wajhun sharafiya lata cinda hada lamir amirkan kan adisa sharafka lata wajika lata fastadin anta idin dalab lian idin in dalab caleyhi cala dukulihi dukul lamir amirkan galawsha idin ku dalab ay amirkan kala fadaay huwa xurki idin dalab lahu licuyayniya idin dalabi faadina cumaru cumarna idimay lahu licuyaynatan idin hakala den mana radiallahu cumar radiallahu taala anhu idimay lahu licuyaynatan idin lahu lidukulihi lewa falama dakala huwa cuyayne marki galib kala cuyaynata may kagoray hi sa kagory kalima oo oh, may bua hi bikasrin fasukunin hi kala hi najar wayurwa may kala liwuriyay hi bilhaa saakina aakir alxuruf wahiya kalimatun a yani yulafatu biha lahakajeediya arajul rajul lahakajeediya wayudlabu minhu atawajuh tawajul kudalabaw aw ziyaadat ma ziyaadana kudalabaw manaa haye hayeti narani okal marku haye naglaas hi haye hadalka ningodi markona hi haye layo waram hayjeesa saas oo kale kadhigan yani hi haye yabna alkhadaab khadaab arisho khadaab arishayo haye sadew sari mana hay injeesay mana ilaah olo faday fawallaahi kidhaardeeyo maa tucdi anta adoo cumar etma siyaas ma una mana siyaas amiru ning ete aljazla kan win walwin mana siyaas ari mana welib walaa taxkumu anta cumar o ma xukmiyaas bilcadli adaalama ka ari mana cumar oo cadaaladiis doogi iya sidalan kahadli lanka sidan lahadli kolka yani wa kay saas nuxug miyaasa dhahdaan cadaala yani jazlina manas walwinna mana siyaaso xuquuq diinulaha iniba mana siyaaso saari mana fagaliba cumar cumar diris cumar mayb yani lanloogiya yani wahay wa cumar faarug leeraayo hagii baadilka salsaara ahay cadaaladiisna wal ogaa islaamka markiisu kobsadi reer badan islaamka deeray cadaala badan sameeyay muslimiinta iyadan noolagatiyaas kalkun lankan saan lahadli deed faaliba cumar cumar kalku wal sada cadaalad daru sameeya maska ogaay wal lam la argo buxugugdisiyaay hata dadka waardiyamin dafaraay wareegay tili lahayo mana madina ku wareegi jiray lambi idiyamin awlaad borayan oo gaajahaydiyo kuwareegi jiray dadka waardiyaay lalahayo amantiisu yani waa kay lanka madaxde yani iskujiifaday meel nololfaylakanoolada mahayn cumar binaame yani masaajidka datis iskujiifay soo amiray lan waardiyaay malahayn cadaalis sameey cadaalis mila dirti markaasa dalankan sidan faaliba cmar cmar yani dhirsi radi lahu taala anhu hataa hama huwa cmar ilaa kuhemiyo an yuuqica huwa cmar ini kadhi bihi alayhi ala cuyaynata cuyayna korshay kadhi kuhemi koylankan larbutadika same ilaa kuer faqaala alxuro xur may kagoolay law licumar dareemaynere ya amir almuminiin muminiinta amirkiisi o in allaha taala ilahi gaala huwa ala subxaana wataala may kagolay linabiyihi nabiy llahi ala nabi say sala lahu alay wasalam engaray huda gaadoy nabiy llahi muxamado alcafو cafo dhaaday dadku swaafi wamur far bilcurfi macruf far waaril antaada jeesay an ljaahiliina jahilinta ku jeesay sa ilahay ngari rasul shay ngari markaasay adina ki socdle cumaro waina hada rajulkan kan ena min aljahiliina jahiliinti oo ilahay dad amrayal kujeesaylar ya kumiday wallahi akadhaarday hayle cabdllahi bin cabas kala bn cabas may kagole wallahi akadhaarday ma jaawaza magudubnaha alaayata cumar cumar magudubna xiina utigi salaa huwa xor akri Ah, laa yataaqi alyhi ala cumar cumar korshay ka akri mukadua wakana huwa cumar srisrumay haaday wagafankiisrumo badan yahaaday cinda kitaab ilahi taala ilahay kitaabkadisrumo oob aydasheeg ay doray beska camal fala rawa buaariy buaariy waadis wuriyey waan abi saciidin an abi saciidin kolka hadu wakana lguraaw asxaaba majlisi cumar maclushaaisan ini gaariinta dadka kale gumadasiya wasiir hoob lawaadadaw madax lawaadadaw kugen lawaadadaw dadkaasa ah, caalimiinta lafayleyin haboonyin yalanasusyahay وan abi sacيidin abi sacيid mali kuriya magashay samurata bna jundub radi alahu taala anhu qaala samru may ka golay walahi kadhaarde kad kuntu an haadi cala cahdi rasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shay samishay may haade gulaaman kuriya fakuntu an haadi axfadki xifdiya canhu can rasuli rasulka sheeko xifdiyaay fama yamnacu ma reeban imiyan min alqawli hadal ma reeban imiyan hada adi hadis sheeg sheego koreeri mana ma reebo ilaa ana haahuna meelintan waa rijaalan haadeen hum rijaale asanu dawin miniyan oo dawin mutafaq aleyh hadisla mutafaq o ini dadkala hormarisiy lanki koodegin cilmi koobadan koodegino waan caalima ah talamarisiy adkasiya saxaabig an abi sacidin abi sacidin abi sacidin alkudri magaashay samrat ibni jundub yalankasa magaasha abi sacid kunila radi allahu taala anhu qaala samro may ka gorin lawalahi akdhaarda gadukunto an haadiye cala cahdi rasuulilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha samisha iyo jari gulaaman kuri yahay kuri walxifdiya xaafid fakuntu an hadi axfadki xifdiyahaadi canhu an rasul wala ku xifdi walbadan hadise rasuulka kuhaya ari laakin ma sheegaw fama yamnacu ma reeba iri niyan maoreebna min alqawli niyan hadalo hadal sheego hadis sheego maoreeba iri ila ana hahuna meelantan aye rijaalan rijaal rogan ari hum rijaala basanu dewinga niyan o dewinga rogan ari mana saasan sheego hay ma walaha xifdi ari kuri wala xifdiya hay rasulka walbadan ku xifdi hay laakin dasinga yani ilaaliya ari dasinga o dewi mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay ay dadka win lamarismalisha وan anasin radi alahu taala anhu qaala anas may ka gole qaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilah rasulka may ka golay ma akrama shaabon lan dhalin yar e makaraamay shaykan lang oday e lisinihi sini shayki shaykas deedis man karaamay ilaa qayala lahu qadar lah ilahay ma ingadarey law lishaabi ma ingadarey man yangadare yukrimuhu amanka karaamaya hu shaabkan cinda sini sini shaabi shaabkan sun hoo deedeed lang onayo karaamaya ilahay ingadare wa sawama yuri tirmidi tirmidiy wadiska wari ay qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul simin gol ma akrama shaabon yani beertiyad abuurto iyo guridaas lay ma akrama shaabon shaab ma karamay shaykan oday ma karamay lisiniisini shay sheekasoy deris maka karamay ilaa kayada allahu ilahay gadare lahu lima lishaabi shaabkaasa ilahay gadare man yah adhowtin gadare yukrimu huwa manka karameya hu ashaaba shaabkan kan ehdalankan odayga karamay karaamayaw emew cinda sini sini shaab shaabka deedi sagdiye markiisu deenagadusun lan karaamaya ilahay insahelew mana oo hordegasan abuurdeeta markaasa goosade sun kawaama yuri xadiiska tirmidiy tirmidiye weri wakala tirmid may kole xadiisun hada xadiisun wa xadiiskaas oo qariibun qariib